الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى baabu salaati اlciideyni wuxuu ku saabsan yahay salaatulciideyni labada ciidood salaadoodii alciidaani waxaa loola jeedaa ciid alfitri wa ciid aladxaa labadaa ciid wey ciid alfitri wa ciid aladxaa <clears throat> muslimiintu labadaa ciid bay leeyihin <clears throat> rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu madiino tegay wuxuu arkay reer madiine oo laba maalmood feesta ay u tahay oo laba maalmood farxa oo damaashaada markaasuu nabigu wuxuu yihi maxay yihiin jaahiliyadii baan sidaan ahaan jirray bay dheheen oo labada maalmood baa noo calaamaysnaayo aan farx jiray <clears throat> markaasuu rasuulka calayh salaam wuxuu ilaahay wuxuu inagu bedelay laba maalmood oo ka khayr badan oo haddii maalmihiina ciyaar iyo farax un iska ahaayeen maalmo faraxna ah cibaadana ah wax lagu farxana ku aaday wax lagu farxana ku aaday oo waxay ku aaday ciidulfidrigu bacda adaa'i rukni min arkaani alislaam arkaanu lislaam rukni kamida oo soonkii ah marka lasoo gutay kadib bay dhacday ciidulfidriga ciidul adxana waxay dhacday bacda adaa'i ruknin min arkaani alislaam wahuwa alxaj markii xajka lasoo guto maalinta yowmu xaju lakbarka la yiraahdo ayay dhacdaa ciidda ciidul adxadana marka bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu wey ilaahay fadligiisaas iyo naxariistiisaas labadaa waajib iyo labadaa rukni intii la gutay in marka la farxo way mudan tahay haddana dhexdooda cibaado badan baa ku jirta ciiddii oo la ciidaysanayo oo la farxayo iyo haddana salaad iyo takbiir iyo sadaqo intaba waa la bixinaya waa la takbiirsan waa la salaadi waa la sadaqaysanaya cibaadadii kale ee ummahaat اlcibaadaat cibaadooyinkii waaweynaa ayaa haddana dhexdeeda dhacaya ciidda dhexdeeda bay dhacayaan hadday salaad noqoto hadday sadaqe iyo waxbixin noqoto hadday takbiir iyo ilaahay weyneyntiisa iyo tahliil ay noqoto marka waxaa weeyaan waxaa la kulmiyey faraxaas aad farxaysaan iyo cibaadada iyo khayrkii walidalika nabiga alay slam wuxuu dhihi jiray ayaam tashriiq mukahadli jiray ayaamu aklin wa shurbin wa dikri اllahi ciyaamu aklin wa shurbin wa dikri cunid iyo cabidna fasax oo loo masoobi kara maalmahaas xaggana dikriga ilahay waa inaan laga tegin wey oona loo malaynin hala farxaa la yidhi ee macaasidii iyo munkaraadkii in loo furmo oo wax walba qofka uu sameeyo oo ku dhawaaqo ama uu daawado macnaheedu ma ah wadikri dikri illaah dikriga ilaahay unbaa loogel yahay inaan laga bixinna waa la is amrayaa wa hiya sunnatun sunno weeye ciideynku qaar culimada kamida ah fardu kifaaya qabaan sida saxda waxaa wey suna muakada wey <clears throat> suna muakada limuwaadabati nabiyi sala allahu aleyh wasalam wakhulafaa'i raashidiin nabiga alayh salaam iyo khulafadiisaba way daa'imeen sidaa darteed suna muakada wey lahaa yundabu laha aljamaaca yundabu laha waxaa loo suneeya aljamaaca in jamaaca lagu tukado ayaa suno ah laakiin hadday ku dhaafto jamaacadii keliga waa iska tukan karta لأنه jamaacadaas waxaa loo leeyahay waxay kamid tahay min shacaa'ir الdiin bay kamid tahay cidu شhacاaئirta jamcu shaciira calaamaadka diin diinta calaamaad kale waaweyn ee muuqda ee ummadda islaamka inay muujiyaan la rabo cadowana uu ka naxo marka jamaacadaasay ku soconaysaa walidaalika xataa waxaa la amray kuwaan tukanaynin inay tagaan haweeneyda xaa'idadaa een salaad ba tukanaynin waxaa lihi dadkan sawaadkiisa badi dadka muslimiinta tirada u badi oo muuqaalka ka qayb qaadaa la yiri ah. kuwa aan guryaha ka bixi jirna haweenka waxaa layihi baxa ti xijaab ma haysta tiraado waxaa layihi ilaa wa ilaa jiiraankaada kasoo qaado jiiraankaada kasoo qaado haharin marka waxaad garanaysaa inay tahay shaciira ah, waa calaamo weyn oo calaamaadka diinka kamida wey ayib wa waktuhaa waktigeeduna min duruuci shamsi qoraxda soobaxay soo dhalashadeeda wey ay ka bilaabanaysaa qoraxda markay soo dhalato ay dhalato laanna qoraxda markay dhalato salaadii subax ayaa waktigeedii dhamaaday salaada subax marku waktigeeda dhamaadana salaadii kale ee ciidii waa la tukan karaa saas wey duluuci shamsi wayundabu waxaasa la sunneeyaa min irtifaacihaa inay kor noqoto qoraxdu qadra rumxin waran qadarkiis ila azawaali ila laga gaaro waqti qoraxda inta ka zuulayso yani inay qoraxda soo bixitaankeeda fiida la tukada ma ahee waa in loo yarkaadiyo ilaa qoraxda ay soo wada baxdo oy waran qadarkiis leanna bacd ahlicilmi waa diidan khilaaf marka khuruuja can alkhilaaf khuruuja can اlkhilaaf qaar culamada kamid waxay leeyihiin xataa salaad daa sababin salaad sabab leh cinda duluuci shamsi wa cinda quruba lama tukan karo hataa sababaad leeda marka khilaafkaasaad oga baxdaba qoraxda ha kuu soo baxdo xagga arageennana waran qadarkiis kor ha u kacdo qadra rumxin waran qadarkiis ila zawaal xagay ku dhamaanaysaa waxay ku dhamaan ilaa qoraxda ay ka zuusho zawaalku waa duhurka waqtiga duhurka zawaal la dhahaa wa ficluhaa in la sameeyo oo lagu tukada fi lmasjidi masaajid gudihiis yaa afdalu fadli badan in itasaca hadda u waasac noqonayo in masaajidda lagu tukado ayaa sii fiican oo sii fadli badan buu hadday suuragal tahay oo masjidku masjid waasaca uu yahay oo dadko dhan uu wada qaadi karo dadkao dhan uu wada qaadi karo hadduu marka dadka qaadaynina banaanka la aadaya banaanka la aadaya maxaa yeelay saxraha iyo masjidka masjidkaa fadli badan buu kuleh leeyahay masaajidka sharaf badan inta dhex joogta ictikaaf baad iska siniyoon salaada taxiyatulmasjidkana kusii tukan kartaa markaad gasho olow ciid baa u tukati salaad ciid ba aad geshid taxiyatulmasjid baad ku tukan kartaa laakiin musalaha banaanka ee lagu tukanayo salaad laguma tukanayo a ah, wax salaada oo sunna oo la tukanay ma jirto taxiyatulmasjidna ma laha waa banaan iska saxraa oo arigu uu daaqo markaan salaad ciida aysan jirin banaan iska cilaawey marka meeshaas cibaadada lagu talagalay mar walbaba ee daahirka ah ee salaadaha taxiyada lagu tukan karo ee ictikaafkeeda ajir laga heli karo ayaa afdala banaanka bu ka fadli badan yahy lakin goormo wey ida tasaxa hadduu waasix noqdo saasuu leeyahy fain daaqa hadduuse cariiri noqdo oo masjidkii dadka qaadi waayo fasaxraau banaankaa afdalu fadli badan meelaha lagu talagalay banaanada ah ama meelaha dadka ay iskugu imaadaan banaankaasa lagu tukanaya wayundabu waxaa la suneeyaa anlaa yaakula inuunan cunin qofku fi ladxaa ciidan ciid ladxada ciidan carafa ee udxiyada la gowraco adxaa saasa lagu bixiyey inuunan cunin baa wanaagsan waxba ah, afan weyintaba waxaa la suneeyaa anlaa yaakula fi اladxaa inuuna waxba cunin afkaba saarinba xataa yusaliya ilah u kasoo tukada salaada lannu ciidan ciidan carafa ah waxaa ka horeysay bishii shawaal iyo bishii eh, dilqacda ood afureed ood afureed marka nin cunto soo cuni jiray baa tahay nin soon kasoo baxay ma tid saa darteed subaxdaas ha quraacanin oo ha afurin masaajidki iska aad xaramka mxuu ah meeshii lagu cibaadaysanaya aada musalihii kadib deena imaw adiga oo waxba cuninoo udxiyadaadii iyo gowracaadii iyo ciiddaadii waxda ugu tala ku afur markaa cun waa sunnadii nabiga saasuu han jire rasuulka alayh isalaatu wasalaam wa an yakula inuu cuno fi lfitri baa sunna ciidda ciidulfitri hadday tahay oo bil ramadaan lasoo soomanaa subaxdii adoo afkaada qaba ha bixine wa cun qablo salaati salaada horteeda inuu cunaa fiican tamaraatin xabado timir ah watran tiro isdheer u ku cuno tiro witiro isdheer saddex xabo shan xabo toddoba xabo tiro isdheer inuu cuno oo isagoo afuray oo wax cunay uu tago witrkuna hada sidiisu sunno u yahayo in allah witr yuxib lwitra wey wayaktasilu waa qabaysanayaa inuu qabaystaa fiican oo wanaagsan bacda alfajri buu qabaysan karaa waxay bilaabaan salaada subax markay dilaaco waaga uu dilaaco wain lam yusaliy salaadii tukaninbe walam yusalliiba tukadin be marka ijtimaacaas laisku imaanayo dadku iskugu imaanayaan in la qabaysto oo lashagaajiyo ayaa fiican wayajuuzu waxaa banaan min nisfi leyli waxaa kaloo lagu fasiri kara walam yusalli yuna tukanin be hataa ciidda haddaad iska qabaysataa fiican wayajuuzu waxaa banaan min nisfi leyli habeenka niskiis habeenka bartankiisa inaa qabays kasii bilowdo ayadana waa banaanta niska habeenka aakhirkiisa dambe maalintaas dambey raacsanta wayataayaba wa an yataayaba yaa sunaa inuu is-idgoonayo isdhiibeeyo isbaraafuuneeyo oo wuxuu heli karo marash iyo baraafuun iyo diib uu ismariyo dadkaas ku imaanayo iyo siday raayaxo wanaagsan oo udgoon ogasoo oga looga udgo wayalbasa wayalbasa wa an yalbasa ayaa sunaa inuu xidho axsana hiyaabihi dharkiisa kuwa ugu fiicnaa maanta waa maalin ziino waa maalin qurux ee maalin is is maaratay daciifin maaha maanta mujaal rabaa oo qurux la muujiyo leanna waa yowm alfarax maalmaha murugta iyo dadku ay dhibaato iyo ay dareemayaan oo alla subxaana watacaala u sheeganayaan dharka in dharka hiyaabalbedela waa arki doonaa istisqaa yaan xihan laakiin maanta waa maalin faraxa weeyaan maaha inaad dhar daciifa ah xidhato adoo heli karo dhar wanaagsan oo quruxsan ay xidhato walidaalika cumar radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray rasuul allow ninka la yihahdo cudaarad tamiimi dharkan xariirtee u wado maad ka gadatid ciidaha iyo eh, muxuu ahaa jumcada iyo wufuuda markay ku imaadaan iyo aad aad ku qaabishid oo xehatid oo ku marka in lasquxiyaa rabaa <clears throat> wayundabu waxaa la suneeyaa xuduuru sibyaani caruurta yaryarka inay soo xaadiraan goobta ciidda biziinatihimna ay la soo xaadiraan quruxdoodii dharkaa quruxsan bay xeranayaan oo caruurta iyagoo faraxsan oo dhar quruxsan qaba inay imaadaan baa fiican oo quruxda qeyb ka galaan ah. wamanna waa fiicantahay inay soo xaadiraan oo imaan karaan laa tushtahaa aan la ijtiheenayn oo la damcaynin min anisa haweenka xaggooda haweenka xaggooda kuwa aan la damcaynin ayuu leeyahy xataa kuwa la damcayo waa inay imaadaan laakiin xijaabkoodii asturkoodii muujin ay dhiib iyo udgoon iyo qurux isku muujinay aan la soconin ayaa la inay ku tagaan hatii nabig alay salatu wasalaam uu yihi xadiid umu catiya radia allahu canha umirnaa an nukhrija alcawaatiqa wadawaati alkhuduur walxuyab ayay dhihi jirtay haweenka gabdhaha yaryarka xataa guryaha jooga iyo kuwa khuduurka qalaka ku jiriy jiddi waa la bixinaya marka halkan waxaad moodaa musanifka raximah llah tashtaha min annisaa wuxuu ola jeedaa kuwa dhalinyarada iyo kuwa hay-aadka quruxdisan iyo waxaasu ka wada laakiin xadiidka nabiga sala allah aleyh wasalam saxiixeynka ku sugan waa inay baxaan laakiin ah fitna waa in aamin laga yahay oo xijaabkooda ay qaataan oo aynan fidnoobin dadkana fidnaynin <clears throat> marka wuxuu leya waman laa tushtaha taa liishtiheynina min anisa haweena kuwaa laftirkooda wuxuu ku leeyay bigayri diibin diib la-aan walaa biziinati ziina la-aan laa biibin walaa biziina ziine iyo qurxin isqurxinta la dhaha ziinada inay isqurxiso oo muujiso qurxdeeda oo muujiso oo cilaankeedii muujiso oo karaankeedii muujiso waxaas lama rabo isma muujiso lama rabo dhar qurxsan in xeratana iyaduna maaha oo la arkaayo birbirqaaya nacam wayukrahu waxaa la nacaa limushtahaatin ayaa loo nacaa haweeneyda la ijtiheenayo mala damcaayo inay baxdo wayubakiru بعد الفجر fajirka gadaashiis ayuu ka lahayaa maashiyan xaaluu lugeynayo wowba meesha maashiyan wowa ma jiro maashiyan isagoo lugeynaya ayuu bacda alfajri baxaya wayarjicu fii gayri ariiqihi marka aroortiiba in la tagaa la rabaa oo xilli arooraba maartay musalli ciidkii la tago si hadday ciidda ciidul adxa tahayna hadday ciidul adxa tahayna salaada waa la xoolihii baa il guryaha ku xeerxeran oo in la gowraca la rabaaye hadday tahay ciidulfitrina xogow baa loo dhigi liannu sadaqadii ciidulfitriga waxay ka horeysaa salaaddii ka horeysaa sadaqada ciiduladxadana salaaddii ka dambaysaa a labadaba sadaqaa la socoto ciidulfitriga iyo ciiduladxada labadaba qurbaan iyo sadaqaa la socoto laakiin ciidulfitriga ayadu sadaqadeeda goormaa la bixinaya maxay tahay sadaqadaas zakaatulfitrigii wey garasoonkii wey dagaalsoonka waxaaba shardi ah in la bixiyo qabla salaad salaada horteed marka dadka in jaanis la siiyo la ciriyin ayaa la rabaa oo intay ka bixinayaan sadaqadooda ay bixinayan loo yarkaadiyo loo yar dheeranaya laakiin ciid alciid adxada sadaqadii gadaal baa laga bixin xoolihii baa la gawrici markii salaada la tukado oo shardi wey in salaada la tukado marka iyadana waxaa waa la dadejinaya dirbo waa la tukanaya nacam wayubakir bacda alfajri maashiyan isagoo lugeynayo lug ku socda si ay ajirki iyo thawaabka ugu bato wayarjicu waa soo noqonaya fii gayri dariiqihi wadaduu kusii baxa wada aan ahayn hadday u suurooba weeyaan wado kale uu kusoo noqdo uu rari karo jidkii inuu bedeshaa fiican si ay meelaha cibaadada iyo amaakinu cibaada ugu badato markhaati ugu noqoto iyo si cadow gaalada kuwa horeba ay qayb u arkaa qeybta kale haddana kuwa kale uga naxaan waa la yiri si qolada markaa sii socota wixii masaakiin u sadaqaysato jidka kale masaakiinta kale u sadaqaysato waqiila kayra dalik almuhim waa hadigii nabiga sala allahu aleyh wasalam inaad wadada markaa socota wadda aad ku baxdo soo noqodkan waddo kale kusoo baxdo wayataahar aimaama imaamu imaamku wayataakharu waa dib dhici karaa alimaam imamka waa dib dhacaya wayataahara waan yataahara baa sunaa inuu dib dhaco alimaamu imaamku ilaa waqti salaati salaada waqtigeeda laga gaaro asagu imaamku marka horeba safka hore soo fadhiisan maayo imaamku sidiisa waxaa la rabaa haddii ciid la tukan haddii jumca la tukan mar un dadka inuu kusoo kusoo baxaa la rabaa haybadiisa yaasaa ku jirta haybadiisa yaasaa ku jirta hadduu intuu marka hore safka hore soo istaago dadka hormarmaro hormarmaro hormarmaro yani imaamkii isu dhex taagnaado maamuumiintii waxaa weeyaan waxaa la rabaa in imaamku maamuumiintu inay imaamka sugaan baa la rabaa ee inuu imaamku maamuumiinta suga maaha maamuumiintaa la rabaa inay imaamka sugaan oo hadda ay sugaan o dhan gormu soo bixi doona ayaga oo sugaya uu kusoo baxdeena inuu imaamku indhaha taagtaaga maha maanta o dhan ayib marka wayataahar alimaamu imaamku inuu dib dhaco ilaa waqti salaati salaada waqtigeed markii lagaa soo baxday wa yunaadaa lahaa salaada ciidda ah labada salaadood ee ciidaynka ee la tukado yunaadaa waa loo dhawaaqi lahaa salaadaasi iyo walilkusuufi qoraxmadoobaadka iyo walil istisqaayi roobdoonta asalaatu jaamicatun baa lagu dhawaaqi aadaan ma laha aqibna ma laha lakiin maxaa la dhihi asalaatu salaadu jaamicatun wey mid dadka kulminaysa salaadahan waa salaado jamaaco logu talagalay furaadaha laguma tukado marka dadki waxaa leeyahay salaatu jaamica jamaacan tukanayna isku imaado kale wey waxaa ku banaan inaad tiraa asalaata aad kor dhowdo salaata jaamicatan yani uxduru salaata xaala kowniha jaamicatan ait <clears throat> wa hiya ragcataani waa laba laakiin halkan halkan musanifka raxmat ullaahi calayhi iyo fiqiga hadda masaladan in ciidda salaatu jaamica la dhahayaa masalada isku waafaqsanya maha bale xagga naska markaad fiiriso min gayri aadaanin walaa iqaamatin walaa shay baa soo arortay walaa shay walaa shay nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum wax lagu dhawaaqi ma jirto ah, siduu khadiibka eh, si dadka ay takbiirta u wadaan imaamkii baa soo bixi istawuu umbule ah, noosimasanfufta umudhihi khalaas halkaa mambuug la dhahay istaagaya asalaatu jaamaca lama dhahayo naska xaggaas uu xoog badanya wallahu aclam wa hiya salaada ciidu ragcataani laba ragcadood wey yukabiru waa kibaarana allahu akbar buu dhahaya fi luulaa ragcadda koobaad bacda alistiftaaxi istiftaaxi markii lala yimaad kadib ducaa istiftaax wajahtu wajhiya iyo allahuma baacid bayni iyo khadaayaa iyo markaas allah akbar haddaad tirahda aad la imaata istiftaaxa wa qabla tacaawudi aadan cawdu biyeysanin acuudu billahi min shaytaan rajim dhihin sabca takbiiraatin toddoba takbiir ayuu la imaanaya salaaddii baad gashay ciidi allahu akbar markaad tirahdo istiftaaxi baad horta la imaan istiftaax markaa la timaado acudu billahi min shaytaan rajim ma dhehaysid lanna acudu billahi min shaytan rajim waxaa loo jideeyey qiraa'at alqur'aan qiraa'at alqur'aan qur'aanka waxaa la akrini bacda takbiir marka acuudu bilaahi iyo qiradaadi gadaal baad marsanaysaa markaasaad takbiirti bilaabi toddoba takbiir baad kor u qaaday oo gacmaha kor u taagi allahu akbar allahu akbar sidaan u tukanaadi ah. <clears throat> sabca takbiiraatin wa fi thaaniyati ragcadda labaadna qabla atacawudi intaadan acuudu billahi min shaytaan aadan dhihin khamsan shan jeer baad kibaaranaysaa khayra takbiirati اlqiyaami istaaga ragcaddii laga soo istaagay koobaad ragcadda labaad laga soo istaagayay takbiir baa kusoo kacday moogtahay takbiirtaa kuma jirto takbiirtaasi mooyaane shan takbiir oo adoo taagan aad allahu akbar dhahayso ayaad ragcadda labaadna la imaan wa yarfacu waa kor yeelaya fiiha fi takbiiri takbiirtaasi dhexdeedu alyadayni labada gacmood labada gacmoodba kor baa loo qaaday allahu akbar allahu akbar gacmaa kor loo qaadaya wydkuru lah taas shaaficiyada iyo bad aima qabaan qaarkood waxay leeyihiin mid u horeysa takbiirat اlixraam bes maalikiyadu ta u horeysa salaad lagu galayo ma kor loo qaado inta kale male wydkuru llahu wydkuru اllaha tacaala ydkuru llaha soo ma xagee ka keenay godidan ya muxuu gawad waxaas naxweleyda nagu qabsanay wydkuru llaha wa ydkur اllaha inuu ilaahay xuso subxaanaه wa tacaala ah. yadkuru waa xusayaa qofkii tukanaya weeye allah ilahay buu xusaya ah. tacaala konaye baynahuna dhexdooda takbiiraha allah akbarta dhexdooda yuu la imaanayaa dikri kale la imaan allahu akbar markuu dhao haduu rabo istaqfirullah laa ilaha illa allah allahu akbar saasuu ku wayadacu lyumna gacanta midigtaa buu saarayaa cala lyusraa gacanta bidixda korkeeda sida marki salaad la tukanayo gacanta labada gacmood xabadka la saari jiri cala ah, lyusra markasta oo allahu akbar dhahdo gacanta labada gacmood saa isku korsaari walow taraka takbiira takbiirtii hadduu ka tago aw ama takbiirtiiba lama imaaninba salaadii uu galayba faatixadu iska bilowday aw amase zaada waa ziyaadiyey fiihi fi takbiiri toddobadii buu ka badiyo sideed sagaal lam yasjud ma sujuudayo lisahwi liajli sahwi sahwi daraaddii u maayo sujuud sahwi la imaan maayo liana atakbiiraat laysat waajiba walaa abcaadan waajibaatu salaadna ma aha abcaadu salaadna ma aha waa hay-aad hay-aad wey sida takbiiraadki intiqaaliga ah oo kale w waa hay-aatu salaad waa soo marray sujuudu sahwiga ma laha hay-aadki iyo waxyaalaha sujuudu ma lahay soo mahen ah, ama waajib laga tegey oo wakaa lala imaaday kadib iyo abcaad min abcaadi salaad unbaa loola imaadaa sujuudu sahwiga wlow taraka takbiira aw zaada uu ziyaadiya fiihi takbiirtii waa ziyaadi lam yasjudu sujuudi maayo lisahwi sujuudi maayo walow nasiyahu hadduu halmaamo oo washaraca uu guda galo fi tacawudi takbiirtu intuu halmaamay bu acuudu bilaahidii isagoo akhriyay is arkay faata waa tagtay takbiirti takbiir tagti acuudu billahi wx kuxiga waa faatixa in la akriyo quraan in la akhriya wey wa yaqra'u wax uu akrinaya fi luulaa salaaddii baa hadda la galay marka takbiir soo dhamaatay faatixadii baa la akhriyay wala acuudu billahi istay faatixadii baa la akhriyey marka faatixada la akhriyay maxaa la akrin quraankii wa wuxuu le waxaa sunaa yaqra'u inuu akriyo fi lula ragcadda hore qaaf inuu akriyo suurat qaaf inuu akriyaa fiican oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam baa hadigiisi saa ahaa oo ku akriyey aleyhi salaatu wasalaam suura cajab badan weeyaan oo ka hadlaysa aayaadka ilaahay iyo tawxiidka iyo jannada iyo naarta iyo wacdi waciid amada bay ka hadashay walidalika nabiga aleyh salaatu wasalaam jumcada khudbadu ku akrin jiray xataa gabadh saxaabiyada ay tiri nabiga aleyh salaatu wasalaam suuratu qaaf waxaan ka xifdiyey nabiga aleyh salaatu wasalam jumcada ku akhrin jiri wa kaana tanuurunaa wa tanuuru aali muxamedi waaxid bili jirta annaga iyo reer maxamed aleyhi salaatu wasalaam isku meel baan murufaha ku duban jiray intay murufaha dubanaysay khudbadii dhegeysan jirtay khudbadii nabig alay slam takbiirta wuxuu ku akhrin jiray eh, suuratu qaaf ayuu ku akhrin jiray eh, khudbada halkaasi ku maratay ciidiina waa sidoo kale waa kan ragcadda koobaad qaaf wa fi thaaniyati ragcadda labaadna iqtarabat ah, iqtarabat isaaca wanshaqa alqamr ayuu ku akrinayaa wa in shaa hadduu doonana qara'a wuxuu akrin bisabbixisma sabbixisma yuqnaya ragcadda koobaad wa hal ataaka xadiidu alkhaashiya ragcadda labaad suurat alaclaa walkhaashiya nusakda qaar saas leeyihin isku mid iyo suurat eh, hal ataaka xadiid labada suruud akrinaya ayadana waa nabiga ka sugan tahay sala allahu alay wali wasalam huma yakhdubu bacdaha yakhdubu waa khudbeynaya markii salaada la tukan ciidda khudbada dambaysa jumcadana khudbada horeysa huma yakhdubu waa khudbeynaya bacdahaa salaada gadaasheed khudbatayn laba khudbo ya bacdahuma wuxuu ka wada labad laba ragcad buu ka wadaa haddii tadriya dhigo ama bacdahaa bacda salaat bacda salaati uma yakdubu waa khudbi bacdaha khudbada salaada gadaasheed khudbatayn laba khudbadood kaljumcati sida jumcadoo kalea kaljumcatidaas waxay ka fahmeen shaaficiyadiiyo inay laba khudbo ay tahay laba khudbo inay ciidu leedahay laakiin culamada qaar iyo xagga xadiidka hal khudba ah hal khudba ah wey naam wayaftatiixu waa furfuranayaa aluulaa ragcadda koowaad nadban sunanimo bitisci takbiiraatin sagaal takbiir bu ku furfuran khudbadii u bilaabay soo maa khudbadii waa takbiir bay leedahay salaada takbiir u ayaa khudbaduna takbiir u markuu hore khudba u istaago sagaal takbiir buu ku bilaabanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilah markaasu bilaabaya khudbadii wathaaniyata wayftatixu thaaniya ragcadda labaadna wuxuu ku furfuranayaa bisabcin toddoba takbiir walow khaطba hadduu khudbeeyo qaacidan xaalu yahay mid fadhiyo jaaza waa banaantah hadduu fadhi iskaga khudbeeya isagoo kari kara isagoo kari kara waa banaan tahay maxaa yeele salaadda laftirkeeda fadhi lagu tukan karaa salaadda laftirkeedii ayaa fadhi lagu tukan karaa sunne khudbadina ayadana sidoo kale fadhigaa lagu khudbeen karaa naam wاtakbiiru takbiirtu mursalu wa muqayadun takbiiraadka hadda uu ka hadlaayo saddex takbiirood baa jirta saddex takbiirood haddaa rabto eh, saddex bay iska noqonaya saddex kasoo aruuri ta koowaad maxay noqotay haddaan soo maray markii salaada la galo qabla tacawudi in la takbiirto ta kale waxaa weye khudbada marka la bilaabayo sagaal mid midda hore lagu bilowdo toddobana midda labaad lagu bilowdo soo saa waxaa jirta takbiiro kalaa jira oo salaada intaa la gelinba ama salaada markii la boga ah ka dambe ah ayaa jirta iyaguna oo salaada marki salaadaha la tukado gadaasheeda salaada ciid ciidul adxaa iska leh oo mutlaqa ah muqayidkaa ama ah, takbiiraat almutlaqa way wadaleyihin labada ciidoodba waxayna dhacaan qabla salaat alciid ciid intaan weli la tukanin ka hor gurigaada kasii baxaysa kusii bilaabi intaan weli salaada la imaanina musalla ciidka takbiirta kusii qaadaysa intaan salaada la tukanin taasu kuusa wadaa hadda wuxuu ku watakbiiru takbiirta mursalun wa muqayad qismaani wey laba qaybood bay takbiirta qabsataa mursalu mid lasii daayey mulaq weyaan oo yani laysa lahaa xad eh, makaan laguma xadaynin salaad laguma xadaynin waa mulaq saasaa la wada mursal wa muqayadun iyo mid la dabray la qayday maxaa lagu qayday duburu salawaat salaadaha gadaashooda labadaasi horta takbiirta u qaybsantaa marka salaada ciida ciidaha ciidulfidri marka la joogo iyo marka ciiduladxada la joogo takbiiro aan salaada lagu jirin laqaadin aa jirta takbiirahaas ayagaa labay u qaybsamaan mutlaq ama mursal waxaa tidhaahdaba tu aan meella ku xadaysnayn oo meel kastoo joogtaba aad ku dhawaaqi iyo muqayad lagu qayiday oo lagu dabray bacda salawaati salaada gadaashood hadduu ku fasiraya wuxuu ku yidhi falmursalu takbiiraadka mursalka ee mudlaqa maa ay waa takbiiraha laa yataqayadu aan ku qaydinayn aan ku xidhnayn bixaalin xaaladba xaaladna kuma qaydino xaalatu salaad iyo qabla salaad iyo bacda salaad iyo maarata kuma qaydine wax xilli kasta wey ah, muqayad baa waxaa dhahaa mutlaq baa dhahaa bal fi masaajidi makaana kuma qeyd fi lmasaajidi baad kula imaani walmanaasili guryahaad kula imaani waطuruqi wadooyinka aad socotaad kula imaani ama aad fadhido meel kastaoo joogtaba allahu akbar allahu akbar taad ku haynaysaa waxaa la dhahaa takbiiraat almutlaqa aw mursala ayaa la yihahdaa wa yusanu waxaa la sunneeyaa takbiirta ayadee mulaqa la yirah mursalka la yirahdo goormay bilaabani wuxuu le wayusanu waxaa la sunaayay bilaaban min guruubi shamsi qoraxda markay dhacda ka bilow leylata yilciidayni labada habeen ee ciidda ah qoraxdooda markay dhacdo oo leylatulciid la galo ayay bilaabanaysaa guruubi shamsi markay qoraxda dhacdo oo leylatulciidayn la galo ayay bilaaban ilaa an yuxrima alimaamu imaamka ilaa u ka xarmado ka galo bisalaat lciidi ciidda salaadeeda takbiirta labada salaadba labada ciidoodba way leeyihin ciidulfidrina way leedahay ciiduladxaana way leedahay habeenka marka qoraxda ay ay ay dhacdo ciidulfidrigii oo ramadaankii waa dhammaaday oo shawaal baa bilatay ama habeenkii tobnaad ee ciidda ciiduladxada ah la galo beri ciid weeye ayay takbiirtu bilaabani ilaa uun beri oo kale waa markuu beriyo salaada laga bilaabo ayay soconaysaa takbiirta marka meella kuma xadaysna guriga ku wad banaanka ku soo wadada masaajid ku intaba wاlmuqayadu midda muqayadkaase takbiirta muqayadkaa ee la qayday ee la xidhay ee la dabray huwa ma ladii waa takbiirt yuutaa bihi lala imaani caqiba salawaati salaadaha ciribtooda iyo gadaashooda lala imaanaya yusanu waxaana la sunneeyaa oo takbiirta muqayadkaa la sunneeyaa fi naxri fi ciidi naxri ciida ciidunaxriga ah faqad oo keliya soo maarati takbiirta marka muqayadka yaa iskale ciidul adxadaas kale bis marka ciidul adxadaas la gaaro yaa salaadaha gadaashooda ilaa afar beri la wada yaa takbiir la wadi salaadaha gadaashooda ama ciidulfidriga salaaddii haddii la tukado ciiddeed khalaas takbiir waa dhamaatay takbiir waa dhamaatay ciid ciidulfidriga lasoo la ciiday masaajidka la boodi maysid a m banaankana takbiir lagu sii warwadi maayo ayadoo takbiirteeda waa mutlaq qabla salaad umay dhacaysaa waxaa la qabta marka qabla salaad inay tahay mulaqa ciidul adxada la qabta lakin ciidul adxada maxay la dheer waxay la dheer waxay leedahay takbiiraat muqayada oo markii ciidda la gaaro ciidul adxada ama carafaba qaarkood baa kasoo bilaabaye maalinta yowma carafay kasoo bilaaban qaarkood qaarna ciidda ka bilaabaan ilaa iyo laga gaaro yowma maalinta u dambeysa intaasay soconaysaa yusanu waxaa la suneeyaa fi naxri baa loo suneeyaa takbiiraatkaasi muqayadka ee caqabi salaadaha gadaashooda dhacaya faqad oo keliya faqad wuxuu ku leeyahay takbiirtaas ciidda ciidulfidriga ma laha takbiirta muqayadka saas ka wadaa min salaati min salaati duhuri naxri maalinta yowmu naxriga ah duhurkeeda salaaddii la tukaday laga bilaabo salaaddii duhurkeeda la tukaday laga bilaabo ilaa salaati subxi aakhiri tashriiq ayaamaan ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalinta u dambayso salaadda subax laga tukado salaadda subax laga tukado qaar waxay leeyihiin casarka laga tukado ah, casarka ayaa ugu dambaysa ayagaas ku haya wa huwa raabicu lciid wa huwa maalintaasi lagu leeyahay aakhiru tashriiq ay u dambaysaa raabiculciid marka ciidda laga soo bilaabo ciidda lagu daro afar bay maraysaa haddii ayaamu tashriiq la saddex bay maraysaa maalinta saddexaad wey maalinta saddexaad ayaamu tashriiqa saddexda ay tahay salaaddas waxba ka tukatay ku dhammaan haddii ciid laga bilaabana maalintaad ciiday iyo saddex beri oo ka dambaysa afar beri bay noqonaysaa waa saas wa huwa raabicu lciidi ciida maalinta afaraad wey afartaa beri bay takbiirtu socon takbiirtaana maxaa la dhahaa mutlaq mise muqayad muqayad yaa iskale ciidulfitri mise ciidulaadxa ciidulaadxa baa iskale yukabiru waa kibaaranaya waaka marka muqayadkiiba kuu fasiri rabaa say muqayad u tahay waxay muqayad u tahay yukabiru waa kibaaranaya khalfa salaadaha faradka gadaashooda almuadaat ee xiligeeda la tukanaya muadaadka ee adaha waqtigeeda la tukanaya iyo walmaqdiyati salaadaha faradkeeda la qadaynayase xaggee la qadaynaya qadaan xagg min almuddati wa qablaha waa la qadayn baa tiriye salaadan ayadee la qadaynayo ma muddadii takbiiraadka eed ka tagtay oo maalmihii takbiiraadka mashruuceed ba intaa ka tagtay baad qadayn rabtaa isla maalmihii mise ciidda ka hor baa salaada ka tagtay ba waxaa rabtaa inaad qadayso maalmihii ayagaha takbiirta la qadaynay labadaba waa isku mid bu wuxuu leeya walmaqdiyati salaadaha la qadaynayo min almuddati muddadii takbiirtan ay iska dheheen afarta beriheed gudaheeda ayaa maaratay yaa laga qadaynayaa wa qablahaa baa laga qadaynayaa wa qablahaa baa laga qadaynaya waxaa laga wadaa yacni waa salaad faa'ita qabla ciidi ciidda ka hor bay tagtay markaasaa waxaa la qadaynayaa maalmihii ciidda la qadaynaya marka salaad markaa salaad qadlaa tukanayso dhan salaad qadlaa markaa tukato dhan takbiirta la imaw salaada qadaheed qadaynayso ama ha ahaato salaad kaa tagtay maalmihii ciidda ama ha ahaato salaad kaa tagtay ciidda ka hor laakiin goormaad qalaynaysaa waxaad qalaynaysaa maalmihii ciidda qalaynaysaa kolba haddaad salaadda isku taabatay gadaasheeda waa takbiirtii mulaqa muqayadkeed la imaato takbiirtii muqayadkeed waa inaad la imaato intaa ma fahamteed ayib wuxuu ku leeyahay yukabiru waa kibaaran khalfa alfaraa'idi buu kibaaranaya faraaisha salaad faralka almu'adaati xilligeeda la tukanaya taa waa cadda walmaqdiyati midda la qadayna waa markuu tukado wuu takbiir la imaanaya maqdiyadaasoo min almuddati muddada xaggeedi ka ahaatay min almuddati muddadii takbiiraadka la qaadaya afarta maalmood ciideed xaggeedaa laqadaynaya laga qadaynayaayoo maalmahaasay tagtay wa qablahaa bay intay tagtaybaa maalmaha la qadaynaya wاlmanduurati salaadaha salaada manduurada la nadray ayaduna sidoo kale salaadaas ku nadartood ku shardisay oo tiraahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay salaad inaan tukado ayaa iska tiri ama waxaad ku xidha ada waxaa helaa tiri ayaduna markaad la imaato waa inaad takbiir la imaad takbiirti ciidda waa inaad qaadaa waljanaazati janaazada salaada janaazada markii la tukado oo dadkii meydkii lagu tukado ayada takbiirti baa la qaadi wanawaafili salaadaha sunnada ayaduna sidoo kale walow qadaa hadduuse qadeeyo fawaaita salaado tegey buu qadaynayaa fawaaita almuddati muddadii takbiiraha la qaadayey ee ciiddeeda afarta beri aheed salaano tegey ayuu wuxuu qadaynayaa bacdaha bacda almudda lam yukabir markii baranayo maamicii ayaama tashriiqii bay salaad ka tagtay ayaama tashriiqii oo dhammaatay oo shan beri lix beri bishi lasii maraayo markaad salaaddii qaldaynayso ma dhigi kartid maalmahan aan qaldaynaayo ciiddii bay aheede ciiddana waa la takbiirsan jiray takbiirtii hadda qaadi ma dheysid ah, xilligii la takbiirsan jiray hadda lasoo dhaaf walow salaadan ha ahaato waktigee la tukan lahaa waktigaas ba ahaatee wuxuu ku walow qada hadduu qadeeyo fawaa'ita salaada tegey fawaa'it almudda kuwa muddadii ciidda tegey muddadii ciidda ee takbiiraadka la qaadi laha hadii la tukan lahaa kuwa tegay oo eh, tegay hadduu qadaynayo goormuu qadaynaya bacdaha bacda almudda maalmihii takbiirta la qaadaya kadib ayuu hadda qadaynaya lam yukabir ma kibaaranayo wasiiqatuhu u imo takbiirta marka siiqadeedii maxay tahay takbiirtan siiqada wuxuu ku leehay allahu akbar allahu akbar allahu akbar un wey waka allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa dhihi shardir maa jamaaca in lagu qaado qof walbaba marka kusoo dhacdo ha qaado laakin ashay yudkaru bishay markuu qof takbiir qaado intii maqashaba inay hal mar bulaanto oo qaado dhibaato male sida cumar radia allahu canhu mina isagoo jooga yuu takbiirta qaadi jiray nin jahwari oo wuxuu ahaa ajwaf xoog badan codkiisa iyo jahwari oo qaraaxa leh marka takbiirta cumar ay maqlaan yay kuwa u dhowna qaadi jireen markaasaa ah, minoo dhanba tartaju takbiiran minoo dhan waxay la gelgelan jirtay takbiir marka wax laiska qaadi oo laisku meerimeerin ma aheene qofkan haddaad ku maqashiyo sagoo takbiir qaadi adna la bood kaa kalaa la bood takbiir loo qaadaya haddii dee eh, dadkayna garanayo takbiirta oo la baraayo markaas dee wax dhibaata markaa ma laha oo tacliim ay tahay laakiin inaad sugtuun in lagu qaado markuu aamusan al ah, aamusta ma aha fain zaada allah barada akbarta hadduu ka ziyaadiyo mactaadahu nnaasu dadku waxay ka caada dhigteen hadday ku eh, ziyaadiyo faxasanu waa fiicanta Ah, takbiiraha dadka ay caadada ka dhigteen hadduu qofka uu ka ziyaadiyo oba dhib ma laha <clears throat> ah. wa huwa takbiir dadka caadada ka dhigteen allahu akbar kabiira wey ah, allahu akbar kabiira alxamdu lilahi kahiira subxana rabi tawasiila inuu kuwa dhaho ha dhibaato maleh iyo laa ilaha ila allahu laa nacbudu ila iya mkhlisin lahu diin qiyaasan can takbiiraati nabiyi fi safa oo cala safa safa markuu nabiga alayh salaam istaagay takbiiraatka uu qaaday bay ahaayeen kuwan nabiga qaaday alayh salaam lakin xagee ku qaaray maciidu ku qaaray maya safa markuu taagnaa oo uu kusoo jeesaday kacbada oo uu fiirinaya inuu safada marwo oradka bilaabo socodka bilaabo rabay ayuu la imaanaya tawxiidka iyo takbiiraadka la imaanaya marka taasaa looga qiyaas qaatay taasaa looga qiyaas qaatay ilaa akhiri laga gaaro ku yiri walow ra'aa hadduu arko fi cashri dilxija tobankii beri ee maalinta bisha dilxija tobankeedii ayaamulcashrigii la dhihi jiray shayan shay hadduu arko min alancaami nicmooleh geel iyo ari iyo lo lawadu arkay falyukabir ha kibaarto wayudkuru isma allahi fi ayaami macluumaat calaa maa razaqahum min bahimati ancaam aayaddaas u daliishanaya ilahay dikrigiisa ha xusaano maalmaha macluumaadka ayaamu macluumaat ayaamu dilxija ama cashru dilxija ee ayaamu macluumaad la dhahaa leanna waxaa jirta ayaamu macluumaat iyo ayaamu macduudaat iyo ashhuru macluumaat ayaa jira ashhur macluumaad maxay tahay afarta bilood ee xajka alxaju ashhuru macluumaad ayaamu macluumaadna maxay tahay waa cashru dilxija cashru dilxija ayaam macduudaadna maxay tahay ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq haa wadkuru llaha fi ayaamin macduudaat waa maalmahan dhexyaala tuuranaayo ayaamu tashriiq la yirahda ayaam macduudaat la yihahda marka wuxuu kuleeyahy sheekhu haddii cashru dilxija aad ku jirto ood geel iyo ari aragto udxiyadii iyo hadiyadii xujayda iyo la gowracay shacaa'irtii ilahi bay ka mid a walbudna jacalnaaha waka shacaa'irtii bay kamid yihiin baabu salaati lkusuuf salaada salaatulkusuufka la yirah halkan ay kusuuf iyo khusuuf baa jira kusuuf iyo khusuuf kusuufku waxaa inta badan loo isticmaala qoraxda khada oo khusuufkana dayaxa loo isticmaalaa waqad yudlaqu axaduhuma cala alaakhar in midka midka kale lagu idlaaqana waa dhacdaa oo kusuufkii la dhaho qoraxdii dayaxi loo isticmaalo khusuufkiina qoraxda khasafat ishamsi wuxuu leeyahay markaas xadiiskii nabiga alay ssalam marka qoraxdii hadday madoobaato ama dayaxi madoobaado ama dayaxi uu madoobaado salaad la tukadaa jirta kusuufka nabiga way ka sugnaatay bificlihi salaad kusuuf qorax intii madoobaatay waa tukaday maalintii ibraahim oo wiilkii nabiga alayh salaam u dhintay ayayna qoraxda u madoobaatay oo la tukaday nacam laakiin khusuufka oo dayax madoobaadka waa qowlka nabiga sala allah aleh wasalam ee laga fahmay ina ashamsa walqamara waa isku daray ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati اllah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatihi nacam walaakin yukhawifu اllah bihima cibaadah waxa soo arortay markaad aragtaan fafzacuu ila salaat salaada u degdega fafzacuu ha salaada hala tukado marka halkaasaa laga qaata dayaxana inuu qoraxdoo kale yahay waxaa iyaguna culimada ay ku daraan salaadaha iyaguna la tukado xaaladaha gaarka zalzala dhulgerir baa dhacay waxaa dhacday kaaria musiiba samaawiya rabaaniya ayaa dhacday ma dheheno dabiici ma dheheno wax masaaib dabiiciy laynaa ma jirto ah, dabeecada kuwa caabuda gaalada ayaa dabeecada wax u nasbeeya ah, dhul baa gariiri guryo dhan baa baabi'i bad baa hafano ummaddan baa lagu xaaqi dabeelaha imaano ummaddan baa lagu halaagi markaasa waxaa leeyahay waxaa weeyaan eh, masaaib dabiiciya ayaa leeyahy weli dadki minan ilaahay subxana wa taala xasuusanin walowlaa id jaahum ba'suna tadaracuu markii tadaruc in lala imaado ilahay la xasuusta la rabay halkaasaa loo sii saaraya juqraafi kale lala aadaya juqraafi kale yaa lala aadaya saynis kale lala aadaya waxaas waxaa wey waa diin xumada way gaalada haysata oo weligood ka soo noqon maaya yaa i naar ka arkaa walciyaadu billah nasal allah salam alcaafiya nacam marka salaada salaatulkusuufka iyo dayaxa maqor waxaa weye aayatan waa laba aayadood aayaadka kownigaa ilahay addoomaha ku cabsigelinaya wey aayadaha iyaga oo ilaahay xikmad uu ka leeyahay yuu haddana ilaahay sabab u samayn karaa sabab wax walba sabab buu leeyahy qoraxda sabab way waxay la madoobaatay sabab baa jirta dayax baa saa u galay dhulkii baa kadaa waxba waxaas dhan waa sabab lamana diidiy haddii wax xaqaa'iqa oo cilmi ay tahay la diidi maayo lama diidayo mana diidi mana anfinayso inuu haddana ilaahay cabsi ka wado cirkana asagaa isgale dayaxana asagaa isku aadiyey labadaba asagaa isgale muxuu saa u yeelo sababta saa iskugu sababay yuqawifu allahu bihi cibaadah yani hadhihin saynis baa la gaaro waa la ogaaday sababta keenaysa oo caadi wey hadhihin caadi maaha caadi maaha sababta wuxuu labadan ilaahay aayadood iskugu mudoobeeyey mudooba u keenay sababta iyada waxaa kasii dambaysa xikma iyo qarad baa ka dambeya wahwa in addoomuhu ay cabsadaan mar baaba laisku dari doonaa o laisgaarsiin doonaa o isku darman doonaan qiyaamihii weynaababa calaamo u noqon doontaa walidaalika nabiga alay slam markuu arkay waa kii soo orday ee maradiisii go-a korka uu saaranaya kasoo degdegay ee masaajidka soo galay isagoo qiyaamihii ka baqaaya sala allahu aleyh waaalih wasalam kaana adqa الnaas aclam الnaas ayuu rasuulka alayh salaam dadka ogu cabsi badnaa owna ilahina saa ugu yaqaanay aayaadkiisa iyo kownkiisa iyo makhluuqaadkiisa hiya sunaة muakada salaatulkusuufku waa suna muakada wayundabu waxaa la suneeyaase lahaa salaada salaatkusuufka aljamacatu baa loo suneeyaa fi ljaamici in lagu tukado masaajidka jaamica ay ummadda kulminaya iskugu imaadaan ayaa sunaa wayaxduruhaa waxaa soo xaadiraya man laa haybata laha dadka aan aad haybada ulaheer minanisa haweenkaa weli waa ku adag yahay waad arta haweenkiiba fidantoodii iyo waxooda lagu rafaasan yahay ama ayagiibaa maarata lagu fidnoobi ama ayagiibaa fidnoobi dhib badan baa iska jira laakiin gabadhu masaajida way tegi kartaa laa tamnacu imaa allahi caam wey caam imaa allah waxa weeyaan waa aljamcu lmudaaf walmufrad lmudaaf yufidaani umuum yufidaani alcumuum imaa allah baa la yiri soo maartid marka lama kala qaadin laakiin fitnada waa in laga aamin yahay waa in ayaguna xusmad iyo xishood iyo xijaab iyo asturaan iyo elab waa inay jirto ayaguna fitna looga baqaynin oo jibirjaan kale iyo iyo balaayo kale ayna dhexdaa looga baqaynin oo fitna xilliga marka waa laga reebi karaa haddii jidkaba una aamin ahayn laa haybata laha min anisa ayaa soo xaadiri wahiya ragcataani salaada kusuufku waa laba ragcadood wa aqaluhaa inta ugu yar ee ay ku ansaxdo an yuxrima bihimaa in labadaasi salaadood qofka uu galo wey inuu xarmadoo galo salaatulkusuufkii iyo salaatulkusuufkii inuu galo ama yuxrimu bihima labadii ragcadood u galo fa wuxuu aqrinaya aqra'u lfaatixa faatixadu aqrinaya kow faatixada laguma tegay mar walba huma yarkac markaasuu rukuucayaa huma kadib markuu rukuuco samic allahu liman xamida u yidhaahdo oo uu istaago huma yarfacu rukuucdiibu ka kor noqoni fa alfaatixa soo maartid kayfiyad gaaray leedahay marka salaat lkusuufka marka ragcaddii intii la rukuuco lasoo istaago sujuuda aadi lahaa faatixada lasii bilaaban maaha qur-aan aayad la bilaabanayo faatixada la akrin sidii ragcadda koowaad faatixada loo akhriyey yaa midda dhexda ka baxday ee rukuucda gadaasheeda bilaabatayna kow faatixada dara bilaabaysaa eedi maysa faatixada hore iyo faatixa midhays fayaqra'u lfaatixata buu akrinaya uma yarkac waa rukuuci uma yarfac waa ka kor noqonaya fayaqra'u lfaatixata alfaatix buu akrinaya uma yarkac waa rukuucaya waa rukuuc labaad wey oo hal ragcadood ku jirta uma yarfacu rukuucdii labaad buu ka kor noqonaya fayadmain waa xasilayaa uma yarkac fayadmain uma yarfac fayadmain markuu ka kor noqdona dumaaninadii waa ku xasilaya sidii salaadii loo tukan jira caadi uma yasjudu waa sujuudi sajdatayn laba sujuudood ayuu la imaanaya sujuuduhu ayagu isma bedelayaan waxaa isbedele waa maxay waxaa isbedele waa rukuucdii iyo qiyaamkii waxaa isbedele waa rukuuc qiyaamkii laba rukuucood iyo laba qiyaam ragcad walbaba leedahay ragcad walbaba leedahay fayaqra'u nacam uma yasjud sajdatayni laba sujuudood fa haadihi ragcatun waa ragcad intaas lagu soo sheegay fiihaa ragcadda waxay leedahay qiyaamaani laba istaag iyo wa qiraataani laba qiro iyo wa rukuucaani laba rukuuc laba istaag oo qiradoodii wata iyo laba rukuucood ayaa halkii ragcadba leedahay laba ragcadood markaad tukato waxaa weeyaan arbac rukuucaad afar rukuucood ayaad la imaatay uma yusali thaaniya ragcadda labaad baa dana tukanayaa kadalika kalmadkuuri sidii ragcaddii hore aad ugu tukatay yaa tii labaad u tukanaysaa haa walaa yajuusu ma banaana ziyaadatu qiyaamin in istaag la ziyaadiyo wrukuuci wa ziyaadati rukuuci rukuuc la ziyaadiyo litamaadil kusuufi madoogi baa dheeraaday darteed rukuuc iyo qiyaam midna u ziyaadin maysid bu kuleh markaad ragcad tukatay oo ah, ragcad walba laba rukuc leedahay afarti labadii ragcadood oo afar rukuuc markaa tukatay kadib haddii dadkii ay weli leeyihin qoraxdii weli waa madowdahay oo mayna cadaanin haddana ku dari maysid rukuuc kale iyo qiyaam kale ku dari maysid intaas ku kafto labada ragcadood oo ragcad walbaba leh laba rukuucood afar rukuuc bay isku noqonayaan intaasaa lala imaanaya hada huwa saxiix sida saxda waa sidaas wain warada fi saxiixi muslim hayra hada muslimka saxiix wax ku soo aroray masalada wax khilaafsan oo afar rukuucood halkii ragcadba sideed rukuuc ba soo arortay laakiin marjuux wey waa shaad riwaayada shaad wey walaa yajuusu ziyaadatu qiyaamin warukuucin ila ziyaadiya litamaadi lkusuufi qorax madoobaadkii oo dheeraaday darteed walaa yajuusu naqsu in laga yareeyana ma banaana litajliihi ah, litajliihi tajliihi kusuufi madoobaadkii oo faydmay oo iftiinkii soo noqday darteedna salaadda aad rabta inaad tukato soo gaabi maysid soo gaabi laba ragcadood oo laba rukuuc mid walba leh soo aheen adoo dhexda ku jira waxaa qoraxdii waa caddaatay waa caddaatay iftiink baa soo noqday dayaxi waa caddaadaa lagu yidhi ka nusqaabi maysa inti intii waa inaad dhamaystirtaa waa inaad dhammaystirtaa sidii isku raacisaa wa akmaluhaa akmalu salaati intaa hore waxay ahayd inta ugu yar ay ku asaxdo waxba ada qirada dheereereynin rukuucda dheereereynin laba ragcadood ragcadoodba laba rukuucleh laba qiyaama laba qiraa leh waxba ada dheereereynin intaasi kaaga asixi wa akmaluhaase inta ugu kaamilsan ee ugu dhammaystiran an yaqra waa inuu akriya bacd اliftitaaxi iftitax gadaashiis markii uu salaadda intuu galo iftitaaxda la imaado iftitaaxda waa ducada iyo afkaarta la akrinayo salaadda markii la gala kadib wey wajahtu wajiha liladi iyo bayni iyo subxaanaka kuwaas o dhan wey bacd aliftitaaxi inuu wuxuu akrinaya quraan an yaqra inu akriya bacd aliftitaaxi iftitaaxa kadib furashada kadib watacawudi iyo tacawudka gadaashiisa acudu billahi min shaitan rajim buu dhigay faatixadii buu akrinaya walfaatixati iyo faatixada gadaasheeda intaa kadib markuu la imaado wuxuu akhrinayaa albaqarata suurat albaqara fi lqiyaami alawali isaagga hore ragcadda hore laguma dhihin soo waxaa lu yiri fi lqiyaami alawali ila ragcadda hore laba qiyaam leh qiyaamka horead baqara ku akrinaysaa wa aala cimraana aala cimraan baad ku akrin fi thaaniyati qiyaamka labaad labadaa suuradood dhaadheer waxay isku qaateen ragcaddii koowaad oo labada qiyaamood kula qaateen wالnisa suuraة الnisa fi thaaliثi qiyaamka labaad ee ragcadda labaad u horeeya wاlmaa'idata suuraة اlmaa'ida fi الraabici qiyaamka istaaga afaraad istaaga afaraad ee ragcadda labaad ragcadda labaad mxuu aha istaageeda labaad ahaa marka afartii qiyaam ragcad walba labay laheede afartaas suuradood in lagu akriyo aw naxwa dalika ama wixii lamid aho suurado dhaadheera Ah, nabiga aleyh salaatu wasalaam baa saa u dheedheereeyey oo marka caaisha radi allahu canha wa ka min suurati baqara xadiidu asma asma bint abubakr naxwu min suurati baqara wa markaa hadduu ragcadda hore baqara kale ku aqriya waa inuu kasoo yardego saasuu hadyiga nabiga ah salaad walba salaada ka dambeysa kasii gaaban jirtay wayusabixu fi rukuuci rukuucdii wuu tasbiixsanayaa alawali ee u horeysay ila ragcad walba laba rukuuc bay laheede wuxuu la imaan tasbiix biqadri miati aaya boqol aayadood qadarkooda min abaqara surat baqara boqol aayadood suurat baqara oo kale ayuu tasbiixsanaya subxaana rabi alcaiim subxana rabi alcaiim wa fi thaani rukuucda labaad ee ragcadda hore ku jirana biqadri thamaaniina aaya sideetan aayadood qadarkeed buu tasbiixsan wa fi thaalithi rukuucda saddexaad ee ragcadda labaad ku jirta biqadri sabciina toddobaatan aayadood qadarkood buu tasbiixsan wa fi raabici rukuucda afaraad ee u dambaysa biqadri khamsiina konton aayad oo qadarkood buu la imaan wa baaqihaa wixii ka dambeeya rukuucda ka dambeeya baaqihaa baaqi salaad intaan soo sheegnay wixii ka dambeeya salaada sida maaragtay ictidaalkii iyo sujuudihii iyo taxiyaadkihii iyo tashahudkii ah, o dhan ba soo galaaye wa baaqiyahaa ka gayrihaa bay lamid yihiin keyrkeeda min asalawaati salaadihii kale lamid yihiin waba la dheeran maayo waxba la dheeran maayo inta kale waxba lama dheeranayo saasuu ku leey uma ykdubu waa khudbaynaya markuu kusuufkii salaada kusufka kala kadib khudbatee laba khudbo kaljumcati jumcada oo kale ah kaljumcati ayuu kuleehay saas madhabki uu ku tegay hadda qaar culamada kale waxba khudba ma laha khudba ma jirto allaahuma in wax u baahan in la baraarujiyo oo u baahan dadka in laga jaahil bixiyo markaasi taagan ama caadaha dadka ay ku dhegan yihiin oo xilligaa u baahan in la cadeeyo ama xaalad la dhihi kara ilaahi subxaanahu watacaala dadka uu u oo dadka ay ku dhex jiraan oo arrimahan iyo raba in lagu cabsado oo u baahan dadka in lagu baraarujiyo arrima noocaas markaas khaasa inay jiraan lakin si ahaan khudba oma leh walidalika waxay leeyihiin nabiga caleyh salaatu wasalaam markii uu salaatulkusuuf ka tukaday dadka waa kii la hadlay ina shamsa walqamar aayataan waa kii yidhi wuxuu nabigu alayh salaam arrintaa uga hadlay caado ay dadku lahaayeen buu meeshaasi nabiga calayh salaam inkirayey oo ibraahim markuu dhintay wiilkii nabiga calayh salam bay qoraxdii madoobaatay kasafati shamsu limowti ibraahim bay dheheen marka qoraxdii waxay la madoobaatay wiilka nabiga alayh salaam ibraahim ahaa ayaa dhintay saasay la madoobaatay bay dheheen warkaasuu nabiga diidanaa sala allahu aleyh wasalam ah, shaqo iskuma marka alajraamu asamaawiya laa taahiira lahaa cala alaxdaathi walwaqaaci alardiya waxyaalaha ardada ka dhacaaya dhacdooyinka ardada ka dhacaaya iyo ajraamta samaawiga qoraxa iyo dayaxa iyo muxuu aha xidigaha waxba saameyn iskuma leh saameyn iskuma laha yacni qorax madoobaatay qof dharmaa ka dhintayba darteed la madoobato saameyn ku yeelatay wax wax jira ma ee yukhawifu llah bihi cibaad bihima cibaada sala allah alay slam nabiga noo caddeeyey <clears throat> tanjiimkii iyo cilmu nujuumkii iyo waxyaalahaas dadka ay ku dheganaayeen iyo xidiga waxaasa yaa la baabinayaa waa wax nooca sixirka ka mida <clears throat> naam uma yakdubu khudbataka aljumca fain lam yusallii hadduuna tukanin qofkii salaaddii maba tukaninba xataa tajala aljamiicu tajalaa ilaa ka iftiimay oo ka faydmay aljamiicu madowgii dhammaantiisba qoraxda waa iftiimta dhammaanteed asagoo weli salaada tukadinba oo salaadba gelin oo mase kaabat shamsu qoraxdii baa dhacday kaasifatan xaalay tahay mid madow say u madoobeed baa dhacday weli la tukanin oo mase dalacat shamsu qoraxdii baa soo baxday walqamaru dayxi oo khaasifun madow dayxi madoobaa ayaa qorax kusoo baxday ka iftiin badan lam yusali intaasoo xaalaha ma tukanayo ah qoraxda oo madoobaatay waa tukan wada xilligay madoobeed sabab bay laheed salaadan salaada sabab labay aheed sabab muqaarin ah sababtii ay laheed haddii la waayo musababkiinana waa haddaan tukani ma dhihis walow axrama ah, hadduu xarbadoo galo salaaddii buu galay fatajallat ishamsu qoraxdii baa iftiintay deena saastuu u galayba qoraxdii ifti mugdi baa ka baxay oo mase qaabat qoraxdii baa dhacda soo salaada ku jira kaasifatan xaalay madoodahay ku dhacday atamahaa salaaddii buu dhammaystiri kol hadduu salaada galayna walow haba iftiintee salaadii buu dhamaystiri ayadoo iftiintay salaad ba galay ma bilaabayo saas weeyaan baabu salaat istisqa roob doontii bu ku saabsan yihi alistisqaau dalabu suqya in roob la dalbo iyo warow ayaa istisqa la yihahdaa dalabu suqya alcibaad min allahi tacaala cinda xaajatihim ilayha markay dadku u baahdaan oon uu qabto biyo la-aan qabato roob la-aan u qabto beed iyo biyihi wax la waayo abaaraha dhacaan ayaa ilahay roob la weydiisa subxaana wa tacala la roobdoonaya rardoonta markaa sida mashruuca nabigeen uu jiday calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu weyn oo u kaamilsan in salaada la tukada salaatu istisqaha waxaa ku xiga maalinta jumcada in mimbarka korkiisa khatiibku uu ilaahay ka baryo sisqa iyo rabdoon dadka maamuumiinta ee dhegeysanaya khudbadan ay gacmaha kor u taagaan oo alla baryaan markaasaa laogolaya gacmaha kor loo taagoogaada khatiibka salaada markuu tukanayo farta unbu markuu khudbeynayo khudbada akrinaayo farta unbuu ishaaro far ah inuu gacmaha kala rogo sida adagoo isaga oo maarata maaha fartaa basuusaa u taagi dadka kale soo maaha duco kastaba ha soo maro khadiibku aamiin bu hoos u dhihi ee gacma kor uga taagay goormaa gacma kor uga taagi fi xaala waaxida maxay tahay xaaladaas filistisqaa saadoo musli khudbadu dhegaysanaysay aamiin hoos ogu laheed ayuu wuxuu yihi allaahuma akiitnaa allahuma asqinaa suqya raxma ayuu yihi gacmaa kor u taagaysaa hada huwa hadyu nabiy sala allah alay wasalam nabiga hadyigiisi wey xadiidkii kusoo aroray ninka caraabiga nabi kor buu ku taagay gacmaha saxabada kor bay u taageen halkaas soo arortay <clears throat> inta kale laakiin hoos baad aamin u dhihi waxba gacmaa kor u taagi istisqaha marka taasna waa midda labaad wey waxaa kaloo iyadana banaan salaadaha gadaashooda in la yidhaahdo ilaahay roob hana siiyo oo ilaahay la baryo ayadana waxba dhibaata a ah malaha way banaan tahay xaaladaasa jirta hiya sunatu muakada istisquhu waa sunno muakada oo nabigeena lami yimid alayh salaam wayundabu waxaa la suneeyaa lahaa salaadaas istisqaha aljamaaca jamaca in lagu tukado lasoo wada baxo fa ajdabat ilardu ardadii hadday abaarowdo jadbi iyo abaar baa ku dhacday ardadii oo waa abaarowday abaar baa dhacday aw inqatacat ilmiyaahu ama biyihiibaaba go-ayba guray ceelashibaa guray iyo ishii iyo biyihii laga cabi jiray ama webiyaashiibaaba iska guray mararka qaar aw qalat biyihii baa yaraaday oo biyo yareysay webigaa ad biyihiisu yaraado biyihi waa isbedeli ajay isku bedeli biyo madow oo wasakha oo nadiif lahayn oo cudro laga qaaday bay noqonayaan ah, marka biyihii baa yaraaday wacada alimaamu imaamku wuxuu wacdin annaas dadki dadkiiba horta wacdini waa wacyigelinaya waa la hadlaya waxaanoo abaar iyo dhibaataa ah bima kasabad aydiikum gacmihiina waxay kasbatay wey hala toobad keeno madaalimta wixii la dulmiya hala celiyo istikfaarta hala badiyo sadaqada iyo marata masaakiinta cutabkeeda hala badiyo marka wacdi buu samaynaya wa amarahum wuxuu amri bitowba inay toobad keenaan lianna cuquubo kasta oo imaata waxay sabab waxaa u ah dembiya macsiya lamana kor yeelo ilaa bitowba tooba lagu kor yeela marka wa amarahum bitowbati buu amraya wasadaqati sadaqa in lala baxo oo la sadaqaysto ayagana waa sidaas lann raxmada dadka loo naxariisanayo rabbi naxariistisa lagu helaa naxariista ilahi baa lagu heli musalaxat ilacdaai dadka colkaa ah ee cuqdada qalbiga iskugu haya ee la kor yeelaynin ee barakadoodiiba ayna sabababa gaaraynin dadkaasna waxaa le wareshiya idinka laftirkiina shumigiina iyo baaseyskiina iyo balaayadiina qalbigiina ku jira sabab u tahay wamusaalaxat cadow waa la heshiisinayaa dadka muslimiinta colkaa ah. wa bisowmi ayaam saddex beri soomkoodna waa la amraya sawmi alata ayaam saddex berina waa hala soomo maxaa yeele wax ilaahay lagu dhawaay waxaa ugu fadli badan soomka fa inahu lii waan ajzi bihi qofka saa'imkae soomana ducadiisa waa la aqbalaa marka waa la soomayaa uma kadib yakhrujuun way baxayaan fi raabici maalinta afaraad saddexdaa maalmood markii la hagaajiyo oo toobadkeen la imaado oo laiska hagaajiyo wax walba ayaa la bixi a wax walbaan faraha kula jiraya suq mugdi maan ka ordi oo banaankan ordi see wax lagu heli marka ilah wax waana siin karaa ilahna siiyo subxaana wa ah, wixii on danba laga lahaynba oo arrintii sidii iska tahay qosol qosol iyo farax farax yaa bannaanka la istaagaya yaa saa ma arrintu arrintu waxaa rud ina la tajarud in laga dharbeelo wax allaala laisweydiiyo dib iskuu noqdo waxyaaba anaga haysta warbi walba isku noqaadi nin walba deena gorada uu laalaadiyo isfoorsado istikfaarta badiyo toobada badiyo masaakiinta iyo dadka wax lagu sii daayo markaa dadkii khushuucsanteen ay meeshii tagaan dadkaa marka waa dad qalbigooda iyo qaalibkooda uu diyaar yahay oo ka ay tahay ayay noqonayaan nacam uma yakhrujuuna fi raabic maalinta afraad bay baxayaan ila saxraay banaankii baa la lastuuraya siyaaman iyagoo sooman weliba fii hiyaabin dhar qaba bidlatin dharkii khidmada dharkii shaqada ee khidmada ninka fundiga guriga dhisaayey dharka ku dhisayey kii raangiga marinay dharkii raangiga wasaqda u qabay ee raangin ku daadaatay ayuu la bixi islaanta dharkii ay canjeerada ku waxeynaysay ee jikada ku jirtay oo xijaabkeeda inta isku dado ayay la boodaysaa baxaysaa isqurxin ma taala maanta maalin isqurxiyo oo lasfarxiyo oo farfaraxa ma taalo waa maalin ilahay laisku bihinbihinayo loo tadarucayo loo khushuucayo laisku miskiinnimo loo muujinayo wey miskiinnimo aad miskiin u tahay marka dharka fi hiyaabi bidla dharkii khidmada ee lagu shaqaynayey wayakhruju waa baxaya waxaa baxaya hayru daati lhaya ayaa bixi hay-aad baa layidhi kuwa maaratay aan hay-aadkan ahayn yani aan la damcaynin iyo saas weyaan dhowr meel baan kusoo marray ciideyn kusoo marray oo tii kusuufka kusoo marray oo waa kuwa daba taagan yahay musanifka aad buu daba taagay arrintan hooga daati lheya min annisaai wlbahaaimti xoolihii wey xoolihii o dhan waa la kaxelaya meeshaasi loodu ciyi oo arigu ciyi oo geelu u dhawaaqi ololi marka waxaasoo dhan waa ilah waan aragtaa wey ilah wuuna arkaayo laakiin waan muujinaynaa tabarteena iyo dacfigeena aan muujinayna carruurtii baa yaayaaciyo ooyeysa walbahaayim washuyuukhu odayaashi duqaydaha walcajaa'is haweenkii waa weynaaye daadaha abraha wa macahum waxaa la socda alatfaal walatfaal carruurtiina waa sidoo kale wixii yararkaha wasikaar kuwii yaryaraa si yinyana dhowrka lagu wata inta way baxayaan khayr atfaali bu waba kama jir khayr atfaalida dambe baxaama bala yiriba carruurti yar yaraa wasuwaxaayo dadkii u wanaagsanaa ee lagu tuumaayo bal ducadooda inuu ilaahi subxaana wa tacala ummadda u aqbalayo ee laga ertuunsanaa kuwaas ayaga laftirkooda waa inay baxaan wasuwaxaa dadkii suwaxada suubanaa wanaagsanaa xaqa alle xaqa addoomaha gutay wax macsuuma oo dembi aan lahayn maba le lakin dadku waa isdhaama waa aqaaribi nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga qaraabadiisi iyo aalubeytkiisi wixii la heli karo soo baxaa lale idinkana markaasaa wayastasquuna way ku roobdoonaya bihim qaaribi nabiy nabiga qaraabadiisa lagu roobdooni oo waxaa laleeyahay udcu lana ilahay noo barya ha ma waa lagu roobdoonida macnaheedu ma aha in iyaga farta lagu fiiqi oo ilahay ilaahayow rabbigu sii ilaahay maaratay eh, eh, eh, hebel roobna si ayaga laleeyahay maaha waxaa laleeyahay sidii uu cumar radia allahu canhu ardahu yiri oo kale cumar bin khadaab sidii xadiis saxiixa ilaahayow markuu nabiga anaga noolaa calayhi salaam waxaan ku roobdooni jiray nabiga anaga calayh salaam baa noo shafeeci jiray oon aamiin dhihi jirna isaga rarab baan ku heli jirnay ha marka nabiga alayh salaam kunaa nastasqi birasuuli illaahi u noqo sidii nabiga alay kayfa yustasqa birasuuli illahi nin baa imaada rasul allah ilahi noo bari bu yiri warka waxaa loo jeeda waxaa loo jeeda taas nin baa u imaada wuxuu yiri allah ilahi noo bari waa bari idinkuna aamiin dhaha wey aamin baa la yidhi roobkii baa soo fakaday marka wataa marka yustasquun cumar radi allahu canhu sidaasuu daba socday markuu nabiga anaga joogo saasaa yeeli jira hadda nabiga anagii ma joogo ah nabigi oo dhintayna qabrigiisa la kor tuuran maayo yaa rasuullah inti la loo dhawaaqi maayo marka cumar saalay mimbarkiibuu saaranye mimbarka nabiga calayh salaam yuu saaraya cumar qabrigii nabigana wuxuu u jiraa laba tallaabo saddex tallaabo u jiraa kuma jeesanin nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu nabiga anaaan ku rabdooni jir markuu noolaa hadda dhimay hadduu dhintay kuwa noolba hadda duceen hadli waa kee nabiga alay salaam kuwa u fiicnaa ugu jeclaa nabiga alay salam cabaas camu rasuulilaahi aad buu u jeclaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam cabaas baan hadda ku roobdoonaynaa ilahay ka barya in roobka nala aqbalo qum ya cabaas ba marka yiri intaa kuma kaaftoobin cabaas oo kacoo ilaahay noo bari anagana aamin aan dhahnay sidii buu yiri asagana roobki baa soo daayay nacam marka wuxuu leeyahay dadka wanaagsan ee ahlubeytka ln ahlubeytka nabiga alay salam ixtiraamka loo qabo waxay salka ku haysaa tacdiimka iyo ixtiraamka nabi maxamed loo qabo sala allahu aleh waali wasalam a ka dardaarmay wacidratii wa ahlu beyti hadallada nabiga alayh salam bay kamidta marka dadka wanaagsan baa loo wadaa ahlubeytka nabiga laakiin inaan nabigana ku abtirsanayo laga yaabo inuunan salaadba tukanin kaas waxaa weeye gaal wey kaa gaal wey ahlubeytnimana waxu tari mayso marka waa ahlubeyt haddana mumin saalixa oo wanaagsan oo ahlu khayra wey kaa wey midka leeyahy war ilahay noo bariniyo adaa nabiga ku abtirsaday alayh salaatu wasalaam wyadkuru kulun fii nafsihi yadkuru wuxuu xasuusanay oo sheegi kulun qof walbaba fii nafsihi naftiisa dhexdeeda wuxuu sheegi oo ku maaratay tawasuli saalixa camalihii buu ku tawasuli ah, wayastashficu bihi markaasu ku shafeeca dalbi yastashficu bihi oo ku shafeeca dalbi nin intuu foorarsado maskaxda maamiyo dib iskugu laabto camalkii wanaagsanaa ilahay dartii uu sameeyey ee uu ugu rajo badan yahay yuu soo qaadani xuna ilah camalkaas wanaagsan adiga darta adaan u sameeyey ilah wax nagu sii maantaan baabanahay waxna sii marka atawasul bilacmaali saalixa baa lihahda taa arar maxayd atawasulu biducaai saalixiin dadka saalixiinta ducadooda iyo allabarigooda in lagu tawasulo waa banaanta no ilah inoo bari lihahdo adiga camalkaa saalixana ilah waa ugu tawasuli kartaa adiga ilah camalkaa saalixan sameynay waad garanaysaa yani afartii eh, muxuu saddexdii nin saddexdii nin ee gaarka iyo godka intay galeen ku tawasulay nin walba camalkiisi ugu wanaagsanaa ugu rajo badnaa ayuu ku tawasulay ilahina waa ka aqbalay subxaana wa tacaala wain kharaja ahludimma ehludimihii hadday baxaan markay muslimiintii baxeen bay gaaladina soo garab yaacday oo roob baan rabnaa ilahina waan baryan anagana seeliyeeli in kharaja ahludimma kuwa ahludimaha ee muslimiinta cahdiga ee heshiiska kula jira hadday soo baxaan lam yumnacuu la mancin maayo la diidi maayo laakin laa yakhtaliuuna baynaan nagu darman maayaan naguma darmanayaan isku meel isku imaanmahay meesha muslimiinta ay ku cibaadaysanayaan musalla uwa ma imaanayan war idinkana gaarkiinaas meel aadaan lihi kolley gaalatii wamaa ducaau lkafirina fi dalaal wa hiya ragcataani waa laba ragcadood laba ragcadood wey kal ciidi ciid oo kalea waa laba ragcadood oo sida ciidda oo kalea aasku leeya ciid waa soo ogaati uma yakdubu waa khudboonaya khudbatayn laba khudbood oo kal ciidi oo kalea laba ragcadood kalciidi marka waa lala jahri qirada halkaas kujir salaatu istisqa salaadu waa jahriya salaadu jahriya wey ila ciidi waa lala jahri jire uma ykhdimu khudbatayni kalciid oo kale laba khudbo ilaa anahu yaftatixuhumaa wuxuu ku furfuran oo ciidda ku khilaafsan tahay bilistikfaar badala takbiiri takbiirta bedelkeedi ciidda takbiir baa lala imaanaya sagaal takbiir khudbada iyo toddoba takbiir oo ka dambaysa laakiin istisqa hadday tahay maxalkan maanta waa maxalulistikfaar wey wama kaana allahu liyucadiba anta fiihim wama kaana allahu mucadiba wahum yastakfiruun istikfaarta ayaa lagu helaa roobka iyo dambi dhaafdood badala takbiiri takbiir iyo allah akbar male mataa shacair baa la muujinayay ashacirta iyo aayaadka islaamka iyo calamada la muujinaya marka waxaa la muujinaya wax kastoo muuqdana ilah baa kasii weyn subxaana wa tacaala walidaalika markaad meel kora fuulayso maxaad allahu akbar baad marka wax weyn ama koreeya ama la weyneen markaad aragtaba tadakar ilahay weynayntiisa subxaana wa tacaala iyo kibriyihiisa tan laakiin maxal tadarul baa la joogaa iyo khushuuc iyo dembi lagalo laisku cadaabayo oo abaar iyo dhibaato ku timid istikfaar marka baadinaya wa fiihimaa wuxuu badinayaa labada khudba dhexdooda min alistiqfaar istiqfaartu badin wayukhiru min asalaati saliga cala anabiyi sala allahu aleh wasalam lagu saliya badinaya leannu saliga nabiga alayh salaam ducada lagu aqbalaa ducada lagu ajiibaa qofka intuu duceysto saliga nabiga ka tagaa waa degdegay ka asaga aqbalkii buu ka degdegay marka saliga waa ina kudhex wadaa waducaai ducadana waa badinayaa ilaahay la badiyo wamin اsتغفirوu ربكم iنhu kاna غفاrا ayadaasna waa akrinaya aaayaat ama aaya ayadaas wa akrinaya fqultu اsتغفir ربكم iنhu kana غفاra يursil السماء عليكم مdrاra ayaa akrinaya marka daawada la akriya de waxaa weye waa ku xasuusinaysaa istiغفاarta marka badi ويsتقبل القبلةa qibladii uqaabilaya في أثناaءi الkخhطبة khudbadii aلthاaنiyati labaad laba khudbay laheed buu leeyahay khudbada labaad dhexdeeda yuu xagga qiblada u jeysanaya khadiibku markaasuu wa yuxawilu ridaءa gu-i u huwalaa buu wareejinaya yuxawilu rida ridaa gu-iisubuu wareejin wayafcalu naasu dadku waxay samayn kadalika sidaas oo kale samaynayaan gu uu waraa musa u kala rogi kala rogaasna laba keefiyaba way tahay oo mid waxaa weeyaan in asaafilu thawbi acaali laga dhigo caalin asaafil midna waa darafu lyamiini in darafu lyasaar la keeno labadaasba hadda sii kuu suuroobi karto mar maradu marba aqbali marna aqbalaynin marka sidii kuu suuragala ayaad samaynaysaa maro dheer oo faraq dheer ay tahay fii damidii taytaa qabato ayaa saa usoo gadinaysaa saa usoo gadinaysaa haddii kalena intaa saa u daba gadinaysaa hoosti baad kor marinaysaa ama dhankii midigtaa baad dhanka bidix ugudbinaysaa taas macnaheedu waxaa weeye atafaa'ul tafaa'ul baa la yidhaahdaa waxaa la tafaa'ulaya la saadsanayaa ilaahay abaartii iyo shidadii iyo dhibaatadiina haysay inuu naga faydo saan go-an u wareejina u faydna u wareejinay abaarti ilahi naga fayd wey marka waa tafaa'ul qof jirana oo xanuunsan baa inta quraan lagu akrina waxaa le marada hurgufo soomaali marada hurgufo laleeyahay xaggaa tagoo bedel marada hurgufo ele markaasuu baa tukatay allaad bariday rab degdeg maad rab degdeg maad subxaana watacaala qadarkii roobka hortuu keena isagaa maarata gar xigmadan isagaa isagaa og subxaana watacaala marka hadduu roob di'i waayo mar kale ku celi oo mar kale ku celi oo ducada halagu badiyo oo hala ilxaaxiyo ilaahay subxaanah watacaala waana aqbalaya ducada laftirkeeda oo cibaada oo salaadiibaba cibaada oo ajri thabaab laga helaya fain sallow hadday walam yusqow an walam ku celin wain ta'ahabuu hadday isdiyaariyaan oo dadkii diyaargaroobaan oo la iclaamiyo oo la yihahdo waa la bixi berri ah la ogaado fa la waraabiy qabla sala salaada horteed salaaddii waa loo bixi marooba soo daatay oo daaiba salluu way iska tukanayan shukran lilah salaadii waa iska tukan laakiin maxaa lagu magacaaba salaatu shukri baa la ilahay baa lagu shukrin subxaana wa wasa'aluu ziyaada ziyaadana ilahay way weydiisanayaan inuu ilahay kordhiyo oo noo ziyaadiyo mid khayr leh wayundabu waxaa la sunnayaa liahli alkhasbi dadka barwaaqada ku dhex jira an yadcuu inay ilaahay u baryaan liahli ljadbi abaarta dadka ku sugan dadka abaarta ku sugan haddaa adi barwaaqo aad ku jirto dad walaalahaa abaaraysan oo abaar ku jira kuwa ayaga waa loo roobdoogi ilah baa loo baryayaa khalfa salawaati laakiin waa roobdoontooda salaadaha gadaasheeda ayaa loogu roobdooni ilahay loo baryi war meeshaa abaar baa ka dhacday reerahaas abaar baa ku dhacay waddanka abaar baa ka dhacay ilahay u barya ilahay baa loo baryi wayundabu waxaa la sunneeyaa an yakshifa bacda badanihi roobkii markuu da-ayo wey ilahay ah, roobka uu noo soo daayo yundabu waxaa la sunneeya an yakshifa qofku inuu faydo bacda badanihi jirkiisa qaarkiis liyusiibahu sua ugu do-o awalu matarin roobka midka ugu horeeyayoo yaqacu fi sanati sanadkaa da-ay roobka sanadkaa da-ayo midka dhibicda ugu horeysa suu jirkiisa ugu dhaco ayuu jirkiisa baneynayaa meel xubnihiisa kamid ah, markaasuu isku dhigaya roobki suu roobka u helo roobkaas eh, dee xag alluu ka yimin subxaana nabiga calayh salaam wuxuu yii inahu qariibu cahd qariibu lcahdi min rabbi rabbigii xaggiibuu ka ahaaday oo cusub yahay saasuu nabiga sala allahu aleyh wasalam yiri wayusabixu lilracdi waalbarqi yusabixu waa tasbiixsanayaa subxaana allah ayuu leeyahay liracdi liajli racdi lisimaaci racdi markuu gugaca ama unkadka maqlo unkadka iyo gugaca iyo markuu maqlo iyo hiraaga oo malaga sawdkiisa weeyey dheheene iyo walbarqi hilaaca oo janaaxiisi iyo garbihiisi weeyey dheheene labadaas markuu maqlaba subxaana man yusabixu racdu bixamdihi walmalaa'ikatu min khiifatihi ayuu leeyahay nacam taasuu leeyahay cabdullahi bn zubayr radi allahu canhu ayaa la imaan jiray oo dhihi jiray ibn cabaasna waxaa laga sheegay ninkii intuu la akriyaa ay jac ku dhacdaa fa calaya diyatuhu ninkii intuu ducadaas akriyaa ay jac ku dhacda oo asiibtaa magtiisa anaa bixin ha imaado marka wayusabixu racdu bixamdi almaa min khifati bu akrinaya wayusabixu liracdi walbarqi waidaa kahura hadduu bato almadaru roobki roobkii baa batay oo fatahaad iyo laga baqay biyihii meel qulqulayaan oo maanta daaya wiil kala daay wakhashiya wuxuu ka baqay dararahu dararkii roobkaas iyo dhibkiisu ka baqay guryihi inay dudumaan wadooyinka xaysmaan xooli inta soo hadhi baaba-aan ayuu ka baqay dacaa birafcihi inuu ilaahay kor u qaado oo naga kor qaado ayuu ilahay ka baryaya subxaana wa tacaala ilahu naga qaad buu leehay bimaa buu ku ducaysan wixii warada soo arooray fi sunati sunada kusoo arooray oo waa maxay allahuma xawaalayna walaa calayna ilaa akhirihi ducadaas ku ducaysanaya adigu fi saxiixayn ku sugnaa allahuma cala adiraabi walhakaami wabawduuli awdiyati wamanabit shajari ayuu ku ducaysanaya ilaahu meelahaas daaqa iyo biyaha iyo hadhow loo baxsana loo baahan yahay iyo buuraha ilah nagu dasii hadal fiican inaad ku hadashaa rabaa hadal xun ku hadasha maaha marka qaar bini aadamka korabka laga badiyo hadalla xun baa ka soo baxay oo aan wanaagsaneen marka waa kufr nicma nicmada lagu gaaloobay wey marka allahuma xawaalayna ilah gaararkaana ku daasii walaa calayna korkaana ha ku daasiinin ila aakhirih wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed